بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بآيات اللباطن يصدح إلى آيات الصدن يصدح سورة بره درسي هراء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله كوا مؤمنين تأه ودقالمي ألا درسي أسوه جرودين dagaalamay fii sabiili illahi biamwaalihim anfusihim aclamu darajatan cinda allah wa ulaaika hum alfaa'izuun yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu rabbigood wuxuu ugu bishaareen raxmad xaggiisa ka ahaatay iyo waridwaanin raadi ahaasho iyo wajanaatin lahum fiiha naciimu muqiim khaalidiina fiiha abadaa ina allaha cindahu ajrun cadiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta ahow laa tattakiduu ha ka yeelanina aabaa'akum aabbayowgin iyo wakhwaanakum walaalihiin awliyaaa saaxiibba ha ka yeelanina in istaxabu lkufra gaalnimada hadday jeclaadaan oy ka doortaan cala aliimaani iimaanka waman yatawallahum kuwaa kuwii ka yeesha kuwa gaalnimada doortay kuwii ka yeesha saaxiibo oo minkum idinka idinka midihi fa ulaaika kuwaasi hum aalimuuna kuwa aalimiina weyn aayaddu waa caam laakiin waxay tilmaamaysa qoladii hijrootay maka ka hijrootay yaa dad fara badan caruurtoodii yaa yidhi xaggeed nooga tegi aabbo dad badan baa yidhi walaalkood xaggeed nooga tegi dad badan baa u dabcay oo hijradii ka hadhay oo meeshii ku hadhay marka kuwa walaalahooda iyo qaraabadoodii ka doortay hijrada waa kuwaa wey kuwa laga hadlayaa yaa ayuha aladiina aamanuu midda kale dadka islaamka ah daarulislaamka yaa wadan ah hadday suuragalo tahay intuu daarulgaal ka tago daaruislaam galo waa sax waa la rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa tattakiduu haka yeelanina aabaa'akum aabbayowgin wa ikhwaanakum walaalihiin awliyaaa saaxiibaha ka oo halla joogina in istaxabuu hadday doortaan oo jeclaadaan istaxabadaasa ah waxaa ficil kale macnihii baa la dhexgeliyey in istaxabuu hadday doortaan oo jeclaadaan alkufra gaalnimo cala aliimaani ka doortaan waman yatawallahum qofkii ka weli dhigta ka saaxiib dhigta dadkaa iyaga ahe gaalnimada doortay oo minkum idinka idinka mid ihi fa ulaaika kuwaasi hum aalimuuna kuwa gardaran wey qul waxaad ku tidhaa baa layidhi nabiyulaahi maxamedow in kaana haddii ay yihiin aabaa'ukum aabbayowgin iyo wa caruurtiinna oo wiilashu ka mid yihiin wa walaalihiin waaswaajukum xaasaskiina wa cashiiratukum qaraabadiina iyo wa amwaalun xoolo iktaraftumuuhaa aada shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi takshawna aada ka baqaysaan kasaadaha siirjabkeeda ama qiimo dhaceeda iyo masaakinu guryo tardownahaa aada raalli ka tihiin ahaba haddii looga jacayl badan yahay ilaykum xaggiina min allahi warasuulihi iyo wajihaadin dagaal fii sabiilihi alla darto loo dagaalamo fatarabasu suga waxyr suga xataa yaatiya allaahu ilaa uu alla la yimaado biamrihi wixii uu qaban lahaa maamulkii wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiina qolada faasiqiinta waa isla aayadaa hore oo aayaddaa hore waa dadkii ku hadhay ee maka ku hadhay ee caruurtoodii ka iman waayey walaalahoodii iyo qaraabadood ka iman waayey ganacsigoodii ka iman waayey iyo xoolihii marka intaasoo dhan ba waxaa la rabay intay dhulka ku dhuftaan inay alla darti usoo hijroodaan baa la rabay qul waxaad ku tiraa in kaana hadii ay yihiin aabaa'ukum aabbayowgiin iyo wa abnaa'ukum caruurtiinna iyo ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiinna wa cashiiratukum qaraabadiinna iyo wa amwaalun xoolo iktaraftumuuhaa aada shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi takshawna aada ka baqaysaan kasaadahaa sicir jabkeeda iyo masaakinu guryo tardownaha aada raalli ka tihiin oydan ka tegi karaynin axaba kuwii looga jecel yahay ilaykum xaggiina min allahi iyo warasuulihi iyo wajihaadin dagaal fii sabiilihi loo dagaal haddaad intaa ka jeceshihiin fatarabasu suga waxyar suga xataa yaatiya allaahu ilaa uu alla la yimaado biamrihi amarkiisa la yimaado wallaahu alla subxaanahu watacaala laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alfaasiqiina oo faasiqiina amarkii alla wuu la yimido waxaa dhacday beder baa dhacay fatxu makaa dhacday ugu dambayntii amarkii wuu yimid oo alle ulahaa wuu imanaya allah wuxuu uhi laqad nasarakum alla waa idiin gargaaray fii mawaadina meelo kaiiratin oo fara iyo wayooma xunaynin gaar ahaan maalintii xunayn id waqti acjabadkum ay idin yaabgelisay karatukum badnidiisii falam tuqni idinkama deeqin cankum xaggiina shay-an shayna wadaaqad waxaa cidhiidhyantay calaykum dushiina alardu dhulkii bimaa ruxubad intay waasac ahayd kadib uma wallaytum waad jeetateen mudbiriina xaala aad jeetateen allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy meelo badan buu alla idinku gargaaray maalintii xunayn si gaara markii aada isla yaabteen xunayn waxay ahayd markii nebiyullaahi maxamed maka la qabsaday toban kun bay ahaayeen laba kunna waxay kaga biireen maka qabaail kale oo meelaha ka dhadhawaan reerbaadiyaha degan oo acraabahana way raaceen marka intuuna weli nabigu bixin baa ree hawaazin oo nin la yidhaha maalik bin coof iyo ree bani thaqiif iyo qabaailkii dhulkaa deganaa iyo ree bani bakar kuwii nabigu ku dhex noogay yaa is-urursaday waxay dhaheen waanu ku duulaynaa bilmatal ree hawaazin xoolihii iyo caruurtii iyo haweenkiibay kulli soo kaxeeya waa ninkii boqorka ah soo kaxeeyey wuxuu yidhi hadday kuwan inala socdaa si fiican yaanu dagaalamayn markaasuu nabigu iyagoo dhowr iyo toban kun ayuu ku baxay markaase waxay idhaaheen walle maanta inaan yari linooga adkaanayn wax kaloo linooga adkaadaba qoladii markii hore awdaas bay isku urursadeen kadibna xunayn oo nabigu ku soo aadan yahay iyo habeennimo galeen salaadii subax markii waagu baryey oy saxaabadu xunayn ku dhaadhaceen yaa weerar lagu soo qaaday cagaha wax laga day wixii la dili ma wixii kale aad baa loo cararay nabigii baa soo hadhay iyo dad waxoogay ah waxaa ku soo hadhay cabaas bin cabdimualib oo adeerkii ah iyo xaaris bin nofal bin cabdimualib oo in adeerka ah abubakar sidiid adudadaan badnayd baa ku soo hadhay nabigu marka baqashiisiibuu fuushan ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdimualib buu leey xagga cadowga usii socda cabaas dhinaca midigtuu hayaa baqashii xaarisna xagga bidixdu haya waxay leeyihin bahashu yeena badin cabaasoo cod dheeraa oo cod weynaa buu yihi marbal dhawaaq yaa ahla shajara yaa ahla samura geed qudhac u ahaa maalintii xudaybiya geedkii lagu bal ee inayna cararaynin ay isku dhaarsadeen markaasuu markii dambe yaa ahla albaqara yaa ahla baqara dadkii baqara ku soo degtayo marka sidii loo gadooday baa mar keliya yaa la isu yimid waa maalintuu nabigu le ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib allahuma anjizni ma wacadtanii waxa weeye ilaya yaa cibaad allah nabigu xagga cadowgu usii socda mar keliyaa la isu yimid weerar baa lagu qaaday qoladii ree hawaasin gebi ahaanba dad iyo dunye waxay hayeen waa laga qabsaday kulli waa laga qabsaday markii laga qabsaday oo ree hawaasin sidaa u jabeen oo tobaneeye habeen la joogo oo la qaybiyey haniimadii la qaybiyey oo dad fara badanoo dulaqaa u quraysh uu nabiga xoolo badan siiyey oo ansaartu ay nabiga waa sidee yidhaahdeen markii dambe uu qanciyey iyay qoladii ree hawaasin qayb badan baa muslimi oo ninkii madaxdaa ka mid yahay nabigay u yimaadeen ya rasuulallaahi waa caruurtii iyo xoolihii noo celi bay yidhaahdeen wuxuu yidhi wixii aniga iyo ree cabdimualib hayaan waan idiin celin dadkana wuxuu ugu baaqay in la celiyo waa la yeelay ruuxii isku adkeeyey anaa magdhow ku siini soo celi buuli marka xoolaha iyo caruurta mid doortaa lagu yidhi caruurtaanu dooran bay yidhaahdeen xunayn maalintaasay ahayd waa fatxu maka dabadeedii soonfur bay ahayd maka waxaa la furtay ramadaan toddobiiyo tobanka ramadaan baa la weeraray soonfurtiiba iyagaan ahayd xunayn sidaasaa lagu qabsaday waa maalintaa marka laqad nasarakum ullah alla waa idiin gargaaray fii mawaadina meelo kaiiratin badan iyo wa yowma xunaynin si gaara maalintii xunayn id waqti acjabadkum ay idin yaabgelisay kasratukum badnidiisii oo tidhaaheen wax maanta inay hor joogsan karaan ma jiro falam tuqni idinkama deeqin cankum xaggiina shay-an shayna farabadnidiisii falam tuqni waa farihii wadaaqad way cidhiidhyantay calaykum dushiina alardu ardadaa cidhiiryantay bimaa raxubat bacda maa raxubat intay waasi ahayd kadib ilan cabsidu markay timaado dhulkao dhan baa cidhiiri kugu noqon xaggaa ma cadow baa jira xaggaa ma waxbaa jira dhulkiiba cidhiiri buu kugu noqon uma walaytum waad jeetateen markii laidin soo weeraray mudbiriina xaalaad jeetateen cagahaad wax ka daydeen nabigaa adkaysta oo markii dambe de laisugu yimid uma anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasilkiisii yani cabsi la-aan buu keenay calaa rasuuli ku dejiyey wa cala lmuminiina waanzala wuxuu soo dejiyey junuudan col lam tarawhaa idinku aydaan arag wacadaba wuu cadaabay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ciqaab baa ku dhacday oo malaa'igtii iyo idinkiiya isugu darmadayoo wax alla waxay haysteen waa laga qaatay wadaalika sidaasina jazaaulkaafiriina waa gaalada abaalkeeda nabiyulaahi maxamed cabsidiina dadkii way ka baaday ilaahay baa sakiinadu waa cabsi la iyo xasil iyo waxa weeye farxad weeye rasuulkiiyo muminiintiiba waa lagu soo dejiyey malaa'igaydaan arkaynina waa la soo dejiyo laynaysa qoladana dabada ka gelaysa waxay arkeen dad eryoonaya oo waxay yihiin ayna garanayn marka kuwa cadaabka la sheegay cadaabkii aakhira ma aha ciqaabtan la laynaya iyo dhacan la dhacay waa cadaab weyn abaalkood baa la mariyey uma anzala allaahu alla wuu dejiyey sakiinatahu xasilkiisii calaa rasuulihi buu kusoo dejiyey iyo wa cala lmuminiina muminiintii waa cabsi la-aan sakiinadu waa xasil iyo deganaan waanzala wuu soo dejiyey junuudan colol lam tarawhaa aydaan arkaynin wacadaba wuu cadaabay allah aladiina kuwii kafaruu gaaloobay gacantiinu alla ku cadaabay wadaalika ciqaabtaasuna jazaa-ulkaafiriina waa gaalada abaalkeeda uma yatuubu llaahu alla wuu ka tawba aqbalay min bacdi daalika intaa kadib calaa man yashaa qofkuu doono wallaahu allana kafuurun ka dhaafo weye raxiimun oo naxariista kuwa laga tooba aqbalay waa kuwaan sheegayna oo markii hawshii lagu kala food qaabay xoolihii la qaybiyey yay qoladii qayb weynoo ka mid muslim soo noqotay oo alla tawbada waafajiyey way soo ergeeyeen dadka oo dhan baa loo wada celiyey kulli siduu u dhannaa yaa loo celiyey xoolihii laakiin looma celinin uma yatuubu llaahu waa sida waa qoladaa soo muslimtay ee laga tooba aqbalay uma yatuubu llaahu alla wuu ka tooba aqbalay min bacdi daalika intaa kadib calaa man yashaau qofkuu doono wallaahu allana kafuurun ka dhaafo wey raxiimu naxariisto oo dadkaa gaalada ahaye dagaalka la galay nabiga markay toobo keeneen allah uu ka dhaafay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey inama almushrikuuna mushrikiintu najasun nijaas weeye falaa yaqrubuu yaanay u dhowaanin almasjid alxaraama masjidka xurmada leh bacda caamihim sanadkan kadib hadaa ekana wain khiftum haddaad ka baqdaan caylatan caydhnimo haddaad ka baqdaan fasawfa yugniikum allaahu allaguu idin ani yeeli doonaa min fadlihi risqigiisa meeluu idinka keenaba inshaa hadduu doono in allaha alla caliimun ka og weye xakiimun oo falsan waxaa layidhi mushrikiintu waa najis baa qolyaa waxay dhaheen jasadkooda nijaas qolyo waxayba yidhaahdeen saxaabada kamid ihi haddaad salaanto weysayso weysadii baa kaa jabay laakiin waxaa la isku raacsan nijaasnimadoodu waa xagga caqiidada wey maadaama caqiidadoodu nijaas tahay oo nijaasana ayna iska ilaalinaynin masjidka inay galaan ma aha waa sanadkii lagu dhawaaqee la yidhi yayna imanin sanadka kadib nin gaalhiyoona imanin wey marka waa nijaasoo caqiidadooda xun eh uma cunamaan inay masjidka soo galana ma gacantu ku hayaane ka ilaaliyaa la haddaad ka cabsataan waxaa weeye caydh haddaad ka cabsataan e ilan qoladan gaalada ah loo diiday xaramka ganacsi bay keeni jireenoo waxbay iibsan jireenoo waxa weye suuq weyn baa furmi jiray intaa xaramka la joogo markaa dee qoladii waxay dhihi karaan quraysha ah ahayd xaggeenu ganacsi iyo alaab ka helaynaa bay dhihi karaan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinti inama almushrikuuna mushrikuuntu najaasun nijaas weeye caqiidadooda nijaasa falaa yaqrabu yaanay u dhowaanin almasjid alxaraama masjidka xurmada leh bacda caamihim sanadkoodan kadib hadaaikana wain khiftum haddaad ka baqdaan caylatan caydhnimo haddaad ka baqdaan oo gaaladaa loo diiday masjidka ee ganacsiga aad ku qabteen caydh haddaad ka baqdaan fa sawfa yugniikum ullahu alla wuu idin qani yeeli doonaa min fadlihi meelo kalaa ila idinka furmi doonaan oo eh, jizyadii baa loo xalaalayay inay ehlu kitaabka jizye ka qaataan inshaa hadduu doono wey marka inshaadaas waa lagu xidhaya allah subxaana wa tacaala fadligiisa wuu siinayaa muminiinta in allaha alla caliimun ka og weye xakiimun oo falsan qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaahi alla aan rumaynin walaa bilyowmi alaakhiri maalinta qiyaamana aan rumaynin walaa yuxarimuuna aan xaaraam yeelaynin maa xarama allahu alla wuxuu xaaraam yeelay wixii alla xaraam ka dhigay iyagu xaaraam ahaan uma isticmaalayaane wuu u bannaan yahay warasuuluhu rasuulkiisu xaaraam yeelay walaa yadiinuuna ka diin dhigan maayaan ku dhaqmi maayaan diin alxaqi diintii dhabta ahayd kuwaasoo min aladiina kuwii kamida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xataa yucdu ljizyata ilaa ay gibirka bixiyaan can yadin gacanta ka bixiyaan oyo gacantooda ka dhiibaan ama can yadin xoog ay ku dhiibaan oo lagaga qaado xoog wahum yaguna saakiruuna ay dullaysan yihiin allah subxaana wa tacaala waa aayaddii ugu horeysay oo ahlu kitaabka in lala dagaalamo aayadan marka mushrikiinta waa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah iyaga dagaalkooda laakiin kuwan ehlu kitaabka xataa yucduljizya haday gibirka ogolaadaan waa la bixinaya hadda wax gibir laga qaado ma hayne culimo badan baa waxay leeyihiin ehlu kitaabka waa laga qaadi majuustana waa laga qaadi adigu waxaa laisku raacsan yahay elu kitaabka in laga qaaday saabicada iyo kuwaasoo kale dad baa le kitaab bay haystaan waxaa laisku raacsan yahay yahuud iyo nasaare in laga qaadayo gibirka gibirkaanu waa marba intii imaamku xadida wey marba intii imaamku xadida wey nafarkii intaa ha bixiyo intaa bixiya beeraha intaa ka bixiya sidaasoo kale qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaahi alle walaa bilyawmi alaakhiri maalinta qiyaamana aan rumaynin walaa yuxarimuuna aan xaaraam yeelin maa xarama allah warasuuluhu aliya rasuulku waxay xaaraam yeeleen macnaha xaaraamnimo ula dhaqmi mahayaan xalaal bay ka dhigteen walaa yadiinuuna ka diin dhigan mahayaan macnaha ku dhaqmi mahayaan diin ahaan diinal xaqi diintii dhabta ahayd kuwaasoo min aladiina kuwii horay bayaan u tahay kuwaasoo min aladiina kuwii kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey xataa yucdu ljizyata ilaa ay gibir ka bixiyaan can gacanta ka dhiibaan iyagu tafsiir baa saas xataa yucdul jizyata can yadin xoog xaggii ay ku dhiibaan oo xoog lagaga qaado oy cabsi ku dhiibaan wam yakunu saaqiruun ay dulaysan yihiin waqaadat lilyahuudu yahuudi waxay tidhi cusayrun ibnullah cusayr waa ini alleh wa qaalat inasaara nasaarana waxay tidhi almasiixu masiix ibnullah wey daalika hadalkaasi qowluhum hadalkoodii wey biafwaahim afka baarkiisa ay ka yidhaahdeen yudaahiguuna waxay shabahaan qowla aladiina kuwii qowlkooda kafaru gaalo min qabli hor oo malaa'igtu waa gabdho ilaahay yidhi qaatalahum llaahu allaha lacnado anaa yufakuuna sidee xaqa looga leexiyey buui alla wa watacala kuwa gaalada waxay dhaheen almalaaikatu banaatullah marka labada shubhe ee labadan masiix isaga waa la garan meesha waxaan ka keeneeno wiil mar hadduu aabbala-aan dhashay ruuxun minhuna la yidhi hadalkaasaa yaadagay ruuxun minhu allah baa dhalay bay dhihin waa wiiliina ilaahay bay nasaaradu ku qaybsan qolo waaba ilaah lafti bay leeyihiin waa inay ilaahayn qolana uqnuumu halaaa ilaah waa saddex haddana waa mid keli ah qolana leeyihiin aduu hadalkooda meesha yaalla waxaa weeye cuseyr waa ina ilaahay ciisana waa ilahay cuseyr waxay ka qaadanayaan baa layidhi yahuudda markii lasoo weeraray oo dhibaato badan ku dhacday iyo culimadii kitaabkii nuskhada ahaa iyo saxa ahaa iyo meel ku qariya cusayr yaa in badan ooyayo in badan ooyayo muddo isagoo ooyaya yaa wax u yimid oo waxbaa la hadlay gabadh buu u yimid ooyeysa maxaad la ooyi bay tii oo qabri bay ag taagnayd de waxaan u ooyi dhibaatada lagu dhacday markaasay tii war ilaahay ka yaaba oohinta iska dah waxba qaban kari maysidi aduu u yimid baa laleeyahay waxaa la yidhi meeshaa tag oo ninka odagii wuxuu ku yimaad wuxuu afka kuugu rida cun wax unbuu afka ugu riday markaasaa xaqiiba alla fahamsiiyey tawreed buuba korka ka hayaaba sida hadda iyagu leeyihin waa shubhada tawreed buuba korka ka haya markaasuu tawreed gacantiisa ku qoray tii xaqiiqada ahayd culimadii kitaabkii qarisayna waa la keeno way iswaafaqeen halkaasi waa inay ilaahay ka adu taasu waa qise eh wuxunbay u tiraaceen waa inay ilaahay bay leeyihin allah wuxuu leeyahy waqaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi cusayrun ibnullaah wuu tanwiinsan yahay waxaa qiraa'o kalaa jirta cusayru bnullaahi cusayru bnullaahi oon tanwiin lahayn meesha waxaa inoo taalla cusayrun ibnullaahi nuuntaa la tanwiinin tanwiintaa la xarakayn waa wiil ilaahay waqaalat inasaara nasaarana waxay yidhaahdeen almasiixu masiix ibnullah wey daalika hadalkaasi qowluhum hadalkoodii wey biafwaahim afka ay ka yidhaahdeen waa afka baarkiisa yudaahiuuna waxay shabahaan oo u egyihiin qowl aladiina kuwii qowlkooda kafaru gaaloobay qabli hore u gaaloobay ee hadalka yidhi waxa weeye waa mushrikiintii tidhi almalaaikatu banaatullah ilaahay bay kulli u wada nisbeeyeen qaatalahum allah allaha lacnado eh annaa sideebaa yuufakuuna loo leexiyey qatala haddaad qur-aanka ku aragto inta badan waxaa loo isticmaalaa lacnad qutila alkharaasuuna oo kale itakaduu waxay ka yeesheen ehlu kitaabkii axbaarahum culimadooda wax taqaan iyo warubaanuhum kuwa cibaadada u go-ay arbaaban rabbiyaal bay ka yeesheen min duunillaahi alla keyrkii walmasiixa bna maryama masiixii ina maryamadahaana rabbi bay ka dhigteen wamaa umiruu lamana amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan waaxidan ilaah keliya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa mooye subxaanahu alla wuu ka nasahan yahay amaa yushrikuuna waxay barbar dhigayaan culimadoodii kuwii kaniisadaha ku jiray cibaadada u go-ay iyo kuwii culimmada ahaa oo axbaarta ahaa iyay rabbiyaal ka dhigteen waxaa weeye ninka la yidhaahdo cabdi binu xaatim oo ree bani dayiah yaa cararay markii nabiga warkiisa uu maqlay nasaari buuna ahaa wuu nasaaroobay shaam buu tegey walaashii iyo reerkoodii oo dhan yaa la qabtay nabigu wuu iska sii daayey walaashii baa fariinu fartoo tii kaalayo islaamka gal isagoo sunta ku qaba saliib yuu yimid nabiga adugu way sheekaysteen aayaddanoo nabigu aqriyayuu maqlay itaqdu axbaanahum markaasuu ya ma ayna caabudi jirin way daba socdeen markaasuu yidhi waxay xalaaleeyaan soo kuma raaci jirin ha waxay xaaraameeyaanna soo kuma raaci jirin tilka cibaadatu marka masaladaas sida inoo qusayso hadii nin wadaadahoo culimo ahoo aqoon leh waxyaabo isaga u fikiray oo dejiyey haduu dadka u xalaaleeyo u xaarameeyo waa khatar hada waa hadda way taagan tahay nin baa dariiqo gaara ah intuu samaystay yuu dadka wax usoo abaabulo waxaa ha lagu dhaqmuu yidhi waa khatar wey marka qof kasta oo baadil aad ku raacdo oo diin ahaan baadil aad ku raacdo arinta goonida waa wada shaqaynta kale ma aha diin ahaan aada baadil ku raacdo waad caabuday rabbi baad ka yeelatay walow afkayaadan rabbi baad ii tahayba dhihin marka waxaa wanaagsan dadka culimada ahi inay si fiican isu ilaaliyaan dadweynuhuna wixii caqiide ah inay weydiiyaan daliilka inay weydiiyaan horta wixii caqiideah wixii axkaamta kaleana waa inay daliil weydiiyaan iyada lafteeda oo ayna sidaa ku raacin waa daliil ka sheegaan marka wadaadada khatarkaasa haysato dadka sharci gooni ah yayna u samaynay oo si aan sabiyo ayna u noqonin itakaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culimadii wax taqiinay iyo warubaanahum kuwii aan wax aqoonin kaniisadaha galay arbaaban rabbiyaal min duuniillah alla sokadiisa walmasiix bna maryamana rabbi bay ka yeesheen oo wixii ay u xalaaleeyaanna way ku raaceen waxay ka xaraameeyaanna way ku raaceen labadaba nin baad masale u sheegi wuxuu ku leeyay hebel baad ka cilmi badan tahay war hebel kama cilmi badni hadii masaladanu xaq ma aha ee xaqi waasmda anigu sheekh hebel baan la socdaay allahu akbar wamaa umiruu lamana amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan waaxidan alla keliya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla mooyaane subxaanahu alla wuu nasahan yahay wuu hufan yahay camaa yushrikuuna waxay ka sharig yeelayaan masale cajiibaynu baraarujino asmaada alle dadka qaloociya allah subxaanahu wa tacaala markii sifatu kamaal lagu sifaynayo waa tafsiil raxmaan raxiim maalik kulli dabadaa laga geli markii la hufayo la nasahayana waa la duuduubi marka qolada muctasiladaa sidaa bedelkeed asmaadiisii alle waxba kama jiraan bay tiri waanu nasihina way yidhaahdeen ilaah ma dheera ma gaabna meella ma joogo meel walba wuu joogaa sidaas way yay yidhaahdeen waa masale khatara masaladaas yuriiduuna waxay doonayaan gaaladii iyo mushrikiintu intay isu tageen an yudfiuu inay damiyaan baktiyaan nuurallaahi alla nuurkiisa biafwaahihim afkooda oy dacaayad ku badamiyaan wayaaballaahu allana wuu diiday ilaa an yutima inuu taam yeelamay nuurahu nuurku waa diinta la sheegayo walow kari halkaafiruuna gaaladu haba nacaan waxay rabaan bu alla yidhi afkooda inay nuurka ku damiyaan waa dacaayada hadda nin ducaa daaciha inoo iman oo xaq inoo sheegi waa la dacaayadayn waaba sidaa waaba ree meel hebluba ka yimid halkaasay dacwadii ku joog waa sidan oo kale un hamoodin loo fogin igama jirto sheekh afka lagu dacaayadaynayo diinta islaamka iyo culimada lagu dacaayadaynayo meel fogin igama jirto marka qoladani waxay rabaan inay nabiga iyo diinta dacaayadeeyaan waa eh, waa saaxir waa kada waxaasay shubayaan yuriiduuna waxay doonayaan an yudfiuu inay damiyaan baktiyaan nuurallaahi alla nuurkiisa biafwaahihim afkooda ku damiyaan dacaayad iyo dood ku damiyaan wayabalaahu allana wuu diiday ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inuu kaamil yeelo mooye oo diintiisu dhammaystiranto nabiyullaahi maxamed oo jooga yaa jaziirat lcarab shirkigii ka dhammaaday walow kare halkaafiruuna gaaladu haba nacaan nabigu waa ka yidhi diintani waxay gaadhi meesha dayax meesha qoraxdu ka dhacdo bari iyo galbeed diintani way gaadhi doontaa hadda meel adduunka ka mid oon islaam joogin lama sheegin xataa china u baaleeya uu joogaa islaamku uu jooga huwa alle alladii allaha weeye arsala dilay rasuulahu rasuulkiisa sharaftale bilhudaa hanuun buu la diray iyo wa diinilxaqi diin dhab ah liyudhirahu inuu ka qaalib yeelo ka adkaysiiyo diintiisa ala diini diin oo dhan kullihi dhammaantii walow kare hal mushrikuuna mushrikuuntu haba nacaan alhudaa waxaa looga jeedaa axkaamta iyo xaqa iyo cilmigaa looga jeeda diinilxaqina waxaa looga jeedaa cibaadada nabiyullaahi maxamed waxaa lala diray axkaam iyo cilmi wanaagsan iyo cibaado fiican baa lala diray huwa alle aladii allaha weeye arsala dilay rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la diray oo sharci iyo cilmi la diray iyo wadiinilxaqi cibaado dhab ah oo alla darti loo samaynayo liyudhirahu inuu ka qaalib yeelo diinkaa loo dhiibay nebi maxamed cala diini diin oo dhan asha ku jirtaa waa jaziya cala aladyaan bay ka dhigantay cala diini diin oo dhan kullihii dhammaantii walow kariha almushrikuuna mushrikuuntaaba nacaan waxaa weeye mushrikuuntaa nacaan marka laleeyahay indhahoodoo shan ah iyo diintii kamil noqonaysa fidaysa allah subxana wa tacaala